abi wanaagsan saaxiibayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka xog waraysi idaacadda ee magaalada muqdisho wiilkaygiiow hee ii soo tiri isbitaallada magaalada ku yaala soomaali sudaneys kow bes allaahu akbar war meeqaa tabeelaan laamiyada ku arkaayay aabbamatayaad rabtaa mise tabeelle tayo allay leh haba u labayn somali sudaneys somali sudanes hosbital s s h brimer wolod waa bangi kula socdoo beesa ku hayee biilasha ku dhiib markale habeen wanaagsan saaxiibayaal waa habeenimo khamiis ay sii bixayso jimca ayaa soo gelayso taariikhduna waxay ku beegan tahay sagaaliyo tobanka bisha tobanaad sannadda labada kun saddex iyo caawa barnaamijka xog waraysi aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid a ah siyaasiyiinta mucaaradka oo ay ku jiraan qaar ka soo jeedo koonfur galbeed oo maanta magaalada muqdisho ku shiray iyadoo ay sheegeen in madaxweyne xasan sheekh uu baal maray heshiisyo uu hore ula galay haddaba waxaan eegi doonaa wixii baydhabo ka dhacay ee siyaasiyiinta mucaaradka ku qabsaday sanad ka hor dadka heshiiska soo gala anaa ka mid ah meeshaas heshiis furfuran kama dhicin qolo dayaarad xamar ka raacday hoteel ku degtay meesha maxbuus ku ahaa toddoba iyo toban maalmood hal hoteel ayaan ku jirnay waxaa sidoo kale caawa barnaamijka ku dhegaysan doontaan madaxweyne xasan sheekh maxamuud waxa uu maanta gaaray degmada xudur ee gobolka bokool halkaas oo uu kaga dhawaaqay wejiga labaad ee dagaalka lagula jiro kooxda al-shabaab mucaaradka puntland oo sheegay in madaxweynaha puntland uu qorsheynayo muddo kororsi iyadoo wado kicin dadweyne uuna ka wado magaalada caasimadda u ah maamulka puntland ee garowe allah naxariiste naxariistee magaalada muqdisho ayaa maanta waxaa lagu aasay abwaan gareyd oo ka mid ahaa abwaanada soomaaliyeed si weynna loogu yaqaano bahda fanka dhexdooda iyo golaha abwaanada iyo guud ahaan soomaalida dhexdeeda qodobadaas iyo qodobadii kale nagu soo korray intaan barnaamijkeenu ku guda jirna ayaad maqli doontaan saaxiibayaal xubintii kalamaan ee sidoo kale qayb ka ah barnaamijkeenna gabagabadana waxaad ku dhegaysan doontaan dalkeen io dadkeen diinteen furqaan io duunyada nool dawliin baahnay waldaneeyaw dawliin baahnay ah waldanayow dowliin baanshariif maxamed sheeke ayaa farsameynaya waxaan ahay saciid cabdiraxmaan cali waa mar kale xog meel dhexo oo la istaagaahi maanta soomaaliya kuma taallo ama shabaabaa tahay ama kan shabaab la diriraayaa tahay shabaab qoraqaada kula dirir gurigaaga ha ka ijaaran gaarigaaga ha ka ijaaran meesha uu jooga ha tegin dadka u sheeg carabkaaga kula dagaal wadaalika adcafuliimaan tii ay daba socotaa taas ada waa hal laba ma aha waa shabaab qaraxa shabaab baasow ka soo bixiyey lacagaa lagu bixiyey dhammaan wiilasha shabaab joogo wiilal taajiriin oo milyaneera oo xisaabaad ay ugu jiraan ma aha calidheeraha meelaha baqbaqlaayo shayddaanka iyo hebel deeriyaha mujrimka kale oo kasii weyn bangiyo baase uguma jirto baasadeenna waaye marka kan qaraxa isku xirxiraya dembiile ah baasadii lagu soo gaday qaraxaas laisku xirxiray kii bixiye dembiile ma aha waayo qofka loo sheegaayo oo caqligiisa uu aqbali karo dembiilaa tahay adaa ka weyn laanna adiga lacag haddaadan dhiibi lahayn ninkaan qaraxu isku xira ma heli lahayn kan lacagta dhiibaayow waa adiga dembiilaha koobaad waa adiga naftaada kuma badbaadi kartid kun qofood naftood in la laayo madaxweynaha jamhuuriyaddan ahay la iguma imaan karo la igalama hadli karo qof shabaab horta loo haysto may wallahi ninkaa waa loo waa ku qasbanay maxkamadiisa u tagay ahlan wasahlan shabaab waay meesha war waa ka bax anaan la iigu imaan karin saraakiisha amnigaan loogu tegi karin nabadoon ma aha xildhibaan ma aha wasiir ma aha waxba ma aha shabaab xere ninka daba socdo cudurdaar ma lahan maqal ka dheer guri guri ku duway gacangacan sugtiyo gafgaf lagu sixiyo godob godob dhashiyo talawada guracan gacal kala lumiyo geedgeed ka baxay godingodin ku taal gadowyay isku maran geedgeed ka baxay godingodin ku taal gadowya isku maran waa xagaag saaxiibayaal markale kulanti habboon ayaadi leenahay inuu ku bilowne waxaa maanta degmada xudur gaaray madaxweynaha soomaaliya iyadoo halkaasi si diiro loogu soo dhoweeyey madaxweyne xasan sheekh maxamuud uuna halkaasi kaga dhawaaqay wejiga labaad ee dagaalka ka dhanka al-shabaab waxa uu sheegay madaxweynuhu in ay xudun ka dhigan doonaan degmada xudur ee gobolka bokool halkaas oo ay ka qaadi doonaan duulada duulaanada al-shabaab looga saarayo deegaanada ee gobolka bokool ka heystaan iyo guud ahaan koonfur galbeed waxa uu sheegay in diyaargarow xoogan ay u gashay dowladda dhexe sidii al-shabaab looga saari lahaa dalka iyadoo al-shabaab ay heystaan deegaan ka mida soomaaliyana aan laga shaacin karin wax horumar ah madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo ka hadlayey degmada xudur maanta oo ka hadlayey sidoo kalena dadka degmada xudur la hadlayay waa kan eh, ciya ayaa loo cilo dhaanshaa ayaa soomaalidu ku maamaadae dadka ayagaba taagan oo ayaga naftooda iyo wiilashooda iyo qoryahooda intii ay haysteen banaanka la soo istaagay dadka muhiimadda koowaad iyo hortabinta koowaad leh in la garab istaaga waaye dadka xudurna waxay ka mid yihiin dadka koonfur galbeed ee sidaas yeelay ee bannaanka usoo istaagay qadyaddooda waa ka mahad celinayna waana bogaadinaynaa waa jeclayn inaan la joogno howlo kaloo emergencies leh annaga dhan ba aan ku wada jirnaaye meelo kale oo emergencies ay nooga soo baxeen aan ku cararaynaa laakiin ilaahay idankiis waa soo noqonaynaa waana joogaynaa magaaladan muddo aan beri iyo laba iyaan ahaynoo ka badan ayaan intaan degnaan joogi doonaa haddii hala yihaa annagoo farxadda guusha soo socota ee khawaarijta laga guulayso doono oo dowladda koonfur galbeed iyo dowladda federaalka oo la jirta iyo dadka deegaanka iyo maamulka deegaanka oo iskaashanaya guulaha ay mar dhow shabaab ay ka keeni doonaan waa iskula wada dabaal degi doonaa halkan waana isla wada joogi doonaa insha allah ilaahay idankiisa haddii aan usoo noqdo maamulka eh, dowlad goboleedka dowladda koonfur galbeed golahooda wasiirada inaad maanta xudur joogtaan astaan waay fariinna waa diraysaa waxay u diraysaa dadka reer koonfur galbeed meel kastoo ay joogaan waxay fariin u diray dowlad goboleedyada kale dabcan dowlad goboleedka galmudug ayaan muddo soo joogay maalintii aniga aan tagay sitimaan ka bacdi madaxweynaha xukuumadda golihii wasiirada intuu isugu yeero u dhahay maanta golaha wasiirada maanta laga bilaabo fasax waaye nin walba degaankiisii ha aado wuxuu ka qaban karaa ka qabto dadkiisii hala noolaado meeshii maanta shabaab laga riixaba ha tago ciidanka hala socdo ha arkeen mas-uuliyiintii iyo madaxdii inaanay xafiisyo iyo inay ku dhishino beriya aanay dhex fadhine ay dadkooda la joogaan ha arkeen fariintaas unaan anigana idin leeyahay maamulku wuu soconaa waana loo baahan yahay laakiin mas-uul kasta ama xildhibaan ha ahaado ama wasiir ha ahaado ama muxuu aha sheekh caalin ah oo dadku ay muxuu aha yaqaanaan ha ahaado ama ganacsade la yaqaano sidaasoo kaala ahaado nin walba deegaankiisii iyo dadkiisii inuu dhex istaago uu yidhaa haye waadna kanaa guryihii ma fadhino aan iska kicinna cadowga nacaska ah oo maxaan ku irahdaa nagu daahayo dhowr iyo shan iyo tobanka sane muxuu ahay nala joogo dadka ha loo dhimriyo ha loo sheego xuriyaddu in aanay shabaab dadka waxay u sheegaan shabaab meelaha aan joogno annaga amniyaa ka jiro meelaha meelahay joogaan amni kama jiro amniga ka jira amniga xoolaha waayo xerada tirada ariga ah ood adiga aada leedahay waraabaha waa ka ilaalinay dawacada waa ka ilaalinay bahal kale iyo wixii intaas ka weyn oo dhan waa ka ilaalinay tuug waa ka ilaalinay inuu inta yimaado neef ari ah xerada kala baxo ama arigoo meel daaqa iska wato laakiin adiga cawada marti hadday kuu timaado xeradaad gelay midaad kasoo qabanay waa biraynayso maaha adiga ammaankaa ma aha laakiin inta kale ammaan ka yihiin xoolahaaga shabaab saas waaye inta kale hadduu dadka ammaankiisa asaan ammaan laga ahayn meeqay gowraceen meeqay dileen meeqay waxeeyeen magaciisi waa iga dhumay aadaan u xasuusnaa jira wadaad degmada tayeglow macalin sagaashan iyo dhowr jir ahay oo weligiis noloshiisa macallin dugsi soo ahaa jiray degmada tayeglow ku gowraceen muxuu ahay laba kun iyo iyo saddex iyo tobankii iyo laba kun iyo afar iyo tobankii bida ma xasuusteen ninkaas sagaashan jirka oo cimrigiis maanta labaatan sano jir ilaa maalintaas la dilaya inta udhexayso macalin dugsi qur-aan soo ahay qofkii intaas ku ixtiraami waayo da ku ixtiraami waaye oo qur-aanka kariimka sharaftiisa ku ixtiraami waaye ammaanka laga yahay maxaa waaye iyo cidou ammaan usugi kara yaa waaye sheekhaas allah u naxariistee waxawaaye mayou dhaha waxaanad sheegaysiin nimaya waax jira maana raalli ahaadu dhahay intaasay ay ku dileen shayaaiin waaye taariikhda islaamka iyo taariikhda ummadahoo kalena ummad kasta taarikh waa leedahay shayaaiin sidaan oo kale ay kasoo baxaan khawaarij diinta ka baxday dadnimada ka baxday damiirka bini aadamka ka baxday ummadaha dhan waa kasoo baxaan meel kastoo joogaan kuwaasay ka mid yihiin diinta meeshay ka joogaan culamadeenniyaa noo sheegtay in lala noolaadana annagaaba soo aragnay oo taabanay inaan lala noolaa karin nimankaas waxay sukaan ag yaallo ma laha waxay sukaan ag yaallo wiilasha soomaalida ah waxa waaye mabda'aas qalloocan inay ka tanasulaan oo labaatanka milyan ee soomaalida ee soomaaliya ku nool waxa ay rabaan iyo nolosha ay rabaan ay la aqbalaan ay la qaataan waaye kii saas yeelaha wiilkayni waaye waa soo dhawaynaynaa kii yeli waay waayo cadow waayo iska dhicinaynaa halka cadow oo ummadda ay leedahay waayo waxa ay nagu dhibaan waxaa kamida mid annaga qaraabo weli nala yahay ninka shabaabka dad badan oo anaga naga mida qaraabo la yahay ninkaas shabaabka qaraabaduna waa tii isku naxariisato isku isilaaliso isdifaacdo oo maxaanku irahdaye isku isku dan ah oo isku degaan ah oo isku sharaf ah kaasi wuxuu ahaa madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo maanta gaaray degmada xudur ee gobolka boqool halkaasi oo uu kaga dhawaaqay wejiga labaad ee dagaalka ka dhanka al-shabaab dhinaca kale maanta magaalada muqdisho waxaa ku shiray siyaasiyiin iyo madaxore madax hore waxaana ay eedeyn u jeediyeen madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo ay ku eedeeyeen inuu baal maray heshiis uu la galay iyadoo sidoo kale qodobadaas ay ku heshiiyeen ay ku sheegeen in uu baalmaray madaxweynuhu uuna doonayo muddo kordhin inuu u sameeyo dowladda federaalka iyo qaar ka mida ah dowlad goboleedyada waxay kaga digeen in eh, waddadaas la qaado taas oo hore looga diiday madax kale oo kasii horreysay madaxweyne xasan sheekh maxamuud waxaa qeyb ka ahaa xubno kasoo jeedo koonfur galbeed shirkan muqdisho maanta siyaasiyiinta mucaaradka ah ay ku qabteen iyadoo ay sheegeen muddo kordhintan in aan la aqbali karin waxaana ay siyaasiyiintan ay sheegeen in heshiiskii lala galay ee dikaalo ka dhacay in madaxweynuhu uu baal maray lana doonayo in heshiiska uu sidiisa u qaato xubnaha qeybta ka ahaa shirkan waxaa ee kasoo jeeda koonfur galbeed waxaa ka mid a ah guddoomiyaal hore oo golaha shacabka sida rofeor maxamed sheekh cusmaan jawaari iyo shariif xasan sheekh aadan waxaana ay xubnahan kasoo horjeesteen go-aanka madaxweynaha soomaaliya uu qaaday ee eh, ah in dagaalka ka dhanka al-shabaab deegaanada koonfur galbeed uu ka bilowdo iyadoo doorashada koonfur galbeed aan la qaban taas oo ay ku tilmaameen in ay tahay muddo kororsi uu sameynayo madaxweyne laftagreen waxaan wax ka weydiiyey cabsitaar oo ka mid ah xubnaha mucaaradka ah ee kasoo jeeda koonfur galbeed iyadoo uu yahay murashax u taagan qabashada kursiga madaxtinimo ee koonfur galbeed waxaana uu sheegay in xubnahan ay ka soo horjeedaan dagaal lala galo al-shabaab oo looga saaro deegaanada koonfur galbeed waa kan cabsitaar xasan cali oo ka mid ah musharaxiinta maamulka koonfur galbeed waa mahadsantihiin eh, idaacadda kulmiye eh, xiriirka aad ila soo samayseen eh, waxaan la soconnaa in madaxweyne xasan sheekh maxamuud shalay uu ka degay magaalada baydhabo halana magaalada baydhabo uu joogay saakana eh, uu tagay barqadii eh, magaalada xudur galabtuna uu kasoo laabtay magaalada xudur uu magaalada baydhabo uu kusoo laabtay marka madaxweyne xasan sheekh maxamuud wuxuu wadaa dagaal eh, al-shabaab ka dhan ah oo ahaa kii ka socday gobolada dalka soomaaliya qaar ka mid ah kiiyaana ka bilowday deegaanada koonfur galbeed wuxuuna ka bilowday gobolka baay iyo gobolka bakool uu maanta joogay oo degmada cud oo maanta joogay marka dagaalkaas eh, soomaalida dhan ayuu xal u yahay nimankan toddobiyo sano ayay wadanka soomaaliya joogeen eh, fikir ahaan iyo dhaqaale ahaan waa kobceen shantii sanoo lasoo dhaafay oo madaxweyne eh, farmaajo madaxweynaha ka ahaa dalka soomaaliya aaday u xoogaysteen dhaqaale ahaan meel kastay anshuur ka qaadanayeen marka hadda waxaa ku socota godoomin waxay u jabaayaan military ahaan ay u jabayaan dhaqaale ahaan ayaa loo godoominayaa marka eh, dadka soomaalida eh, dowladnimadooda inay soo ceshadaan waxaa maaragtay eh, fursad siinaysa in nimankan dalka soomaaliya laga sifeeyo abaabulka ka socdo guud ahaan koonfur galbeed ka waran madaxweynuhu dadaalka uu ku bixinayo iyadoo maanta uu tegay xudur sidoo kalena uu sheegay inuu ku noqon doono diyaargarowga koonfur galbeed ay u gashay dagaalkaas sidoo kuula muuqdaa koonfur galbeed saraakiisheedii xero la yiraahdo xerada lixdanaad ayaa ka jirta deegaanada koonfur galbeed oo militariga soomaaliya bes u ah ciidamada koonfur galbeed maamul koonfur galbeed uu leeyahay ciidamada daraawiishta iyo ciidamada militariga ee ku sugan magaalada baydhabo iyo ciidamada amisom iyo dadka deegaanka dhammaantood waxay wadaan awaabul waana u mahad celinaynaa abaawilkaas ka cabdisataar ahaan fikirkaas lagu xuraynayo nimankaas aad baan ula dhacsanahay marka laga reebo musharixiin oo horay koonfur galbeed wax ugu soo ahaa oo guddoomiyaal baarlamaan soo noqday uu ka mid yahay maxamed sheekh cusmaan jawaari maxamed mursal sheekh cabdiraxmaan iyo shariif xasan sheekh aadan oo madaxweynaha koonfur galbeed ee soo noqday oon aad aad ula yaabay inay diidan yihiin dagaalka al-shabaab ma garanaayo danta ay ka leeyihiin diidmadaas haddii aan ku socono arrimaha howlgalka intaanan arrinkan siyaasiyiinta gelin bal ka waran diyaar garowga ay koonfur galbeed u gashay ciidan ahaan military ahaan iyo doorka siyaasiyiinta koonfur galbeed kasoo jeedo looga baahan yahay inay ka qaataan dagaalka al-shabaab looga saaray deegaanada koonfur galbeed koonfur koonfur galbeed waa kuu sheegay way diyaargarowday qabaa'ilaadka dhammaantood waxay diyaar u yihiin inay nimankaas ka safeeyaan ciidamadii darawiishta koonfur galbeed waa la diyaariyey ciidamada amisom ee ku sugan koonfur galbeed waa diyaar militariga soomaaliya aagaas jooga kan gobolka bakool jooga iyo kan gobolka baay jooga dhammaantiisii saraakiisha militariga horjoogayaasha u ah labadaas gobol madaxweynaha soomaaliya way la kulmeen imkaaniyadkii u baahan yihiinna waa la siiyey wax kalena waa u dhiman yahay amarka madaxweynaha ayay ku shaqaynayaan militariga soomaaliya ee jooga baay iyo bakool iyo maamulka koonfur galbeed oo hadeertaan xukunka haaya cabsitaar sidee doorasho loo qaban karaa iyadoo howlgallo ay ka bilaabanayaan dhowaan deegaanada koonfur galbeed oo wejigii labaad maanta looga dhawaaqay xudur qorshihiinase muxuu yahay haddaa tihiin mucaaradka doorashada fiiri waxaa la qabanayaa doorasho dowladda soomaaliya ay ogoshahay eh, maamulka hadda kursiga haayo uu ku qanacsan yahay lagala tashanaayo lama rabo eh, eh, qof qofka kursiga uu ku fadhiyo into dhinaciisa doorasho lagu qabto asigana doorasho kale uu qabsado laba doorasho inay ka dhacdo koonfur galbeed lama ogola waxaan ogolnahay oo aniga aan raalli ka ahay doorasho dowladda federaalka soomaaliya Eh, especially madaxtooyada villa soomaaliya ee ogoshahay maamulka hadda xukunka haayana ay kala tashanayso wixii siyaasi ah oo maankooda siinaya in maaragtay eh, eh, election ku dhisan ilbaxnimo ay galaan waxaa ka horeeya abaabulka nimankaa ugu sheegay toddobayo toban sano abdoodii kobcaysay dhaqaale ahaan iyo military ahaan nimankaas in laiska dulqaado unbaa maaragtay nabadda soomaaliya tan koonfur galbeed iyo tan guud ahaan dalka soomaaliya ku hagaagaysa marka siyaasiyiinta waxaa u furan hal weji halkaas wejina wuxuu yahay inay nimankaas ay la dagaalamaan doorka hadda siyaasiyiinta koonfur galbeed ay qaadanayaan ka waran muqdisho waxaa maanta ka dhacay shirar looga hadlayo xaaladda doorashooyin ee dalka iyadoo muddo kororsiga ay kasoo horjeesteen qaar kamid a ah siyaasiyiinta kasoo jeeda koonfur galbeed bal ka waran hadalkaas ka soo yeeray mucaaradka koonfur galbeed ma u dhan yihiin muqdisho eh, shirka ma dhicin anqusaxo siyaasiyiin horay madax ugu soo ahaa dalka soomaaliya ayaa war-saxaafadeed ka kooban laba beej iyo bar soo saareen oo qoraallo ah waana tiimkii ku shiray dikaal hotel madaxweynaha soomaaliya kula shiray ra-iisul wasaariyaashii hore iyo eh, eh, guddoomiyaashii hore ee baarlamaanka soo maray waa akhriyey dhinaca reer koonfur galbeed waxaa kaga jira maxamed sheekh cusmaan jawaari iyo shariif xasan sheekh aadan oo dhaqdhaqaaqii koonfur galbeed ku saabsanaa ay xasan sheekh maxamuud ka rabeen kusoo hungoobeen meeshaas kale ay ka buskiciyeen marka in maaragtay madaxweyne goboleed ay la dagaalameen dagaalkiisay wax ku heli waayeen haddana madaxweynihii weynaa oo dagaalka argixisada ku madaxweynihii weynaa oo soomaaliya dhan xukumaya suu tabar u heli karaa marka dee iska eh, qoraalo eh, war murtiyeedyo iyo war saxaafadeedyo weligeeda lasoo saari jiray kan maanta soo baxayna eh, waa kaas marka wax buuran oo saameyn ah hadda dagaalka lagula jiro argagixisada ku reebay ma jiro iyo howlgalka koonfur galbeed ka socda walaalow odayaashii la rabay inay hogaamiyaan intay magaalada nairobi ku shireen waxay dhaheen al-shabaab lama dagaalami karo iyagoo cabdicasiis lafta galeen uu jooga koonfur galbeed tusaalaan ku siinayaa hadda ani musharax madaxweyne koonfur galbeedaan ahay magaalada jilib inta aan tago nabad uguma soo noqon karo oo nimankaas ayaa maaragtay e, e, e, dhibaato ii geysanayo maalin hore magaalada baydhabo aan tagay dadkeyga lasoo shiray xaruntayda kambeynkan tagay si fiican fiicanaan maaragtay howshay usoo qabsaday cid wax dhaxdana ma jiro marka adaa ku weydiinayaa magaalada baydhabo iyo magaalada jilib miya isku mid ah seesey u hadlayaan odayaashaas miisaan siyaasadeed kuma samaynin waxay soo saareen war saxaafadeedka magaalada nairobi ka soo saareen qodobka afraad ku jira cabdicasiis naftigaleenoo joogo cabdicasiis naftigaleen isagaa diyaar waay uma dagaalamo tan kale dowladda soomaaliya waxay ka dhaxdo koonfur galbeed ayaa laga dhahayaa e, e, e, koonfur galbeed siyaasiyiinta waxay ahayd dowladda soomaaliya hawsha ay ka wado deegaanada koonfur galbeed inay garab ku siiyaan see beri markii nabad la helo cidda hadda gacantanka u hayso shaqada ayaa beri ka faa'iidaysa see beri rabaan dadka inay uxukumaan dadka haddaysan maanta ka dulqaadan dhibaatada aan kaa dhex gale waxaad qayb ka ahayd siyaasiyiintii nairobi ku shiray markaasna qayb ayaad ka ahayd dadka cabdicasiis oon meesha ka bixin oon doorasho la qabanin in koonfur galbeed shabaab laga xoray kara aysan jirin marka hadda sideed ku leedahay ma waxaa jira heshiisya lagula galay ama kulamo aad la qaadatay madaxda oo lagaa xaliyey anigi anigi iyo guddoomiyaashii hore specially maxamed mursal magaalada nairobi aan isku aragnay waxaan ku kala baxnay ajanda samaynta shirka nairobi aan ku kala baxnay waxaan ogaa ajandaha iyo iyo warburtiyeedka ay soo saarayaan inay ku soo dari doonaan qodob ka mid ah qodob la dagaalanka khawaariij diidaya marka meeshaan ku kala baxnay aniga warmurtiyeedkoodana ma joogin ajandahooda shirkoodan waa kasoo waa kasoo istaagay intii ka dambaysay ayaga intay maaragtay dhuusamareeb aadaan xasan sheekh kula soo shiraan xamar kusoo noqdaan haddana dhuusamareeb kula shiraan eh, haddana xamar kusoo noqdaan waxaas dhan meermeerkaas dhan kuma jirin aniga ayaga ayaa eh, maalinba meel dayaarad u saarnaa sida eh, eh, qof tahriibaya camal marka shuqulkuma laheen war murtiyeedkaas ay magaalada nairobi kasoo saareen ani shuqulkuma laheen nimankaa maalintaas ay diideen la dagaalan kabaariijta ay ku xireen cabdicasiis lafta galeen iyo kabaariij waa isku mid maalintaasay wadada ka leexdeen waxay ahayd inay howshaan abaabulka qabaa'ilaadka ay wadaan madaxweyne xasan sheikh maxamuudna kala shaqeeyaan la dagaalan khawaariijta beriyaan ka ahay shuqul kuma lihi odayaashaan marbay soomaaliya iyo deegaanada koonfur galbeed iyo dadka koonfur galbeed wax u ahaayeen marka wixii eh, beri ka dambeen shalay waxay ahaayeen ha soo ahaadaan berito ani ayaga islama soconno wax ay yihiinna shuqulkumali meel ay joogaanna shuqulkumali siyaasiyiintan mucaaradka ah waxa ay doonayaan in doorasho laga qabto deegaanada koonfur galbeed oo in doorasho la qabto ay ahayd haddana waxaa jiray heshiis ay golaa wada tashiga qaran ay galeen waxaa ka dambeeyey heshiis ay madaxweynaha soomaaliya ay la galeen waxaana ay madaxweynaha soomaaliya ku eedeeyeen in uu heshiiskii ula galay u maray marka la eego dhinaca koonfur galbeed in doorasho laga qabto soo soomay ahayn maadaama ay koonfur galbeed weli ka bilaaban dagaaladii shabaab lala geli lahaa dadka heshiiska siyaasadeed magaalada baydhabo kusoo galay anaa ka mid ah toddobiiyo tobankii bishii january ee sanadkan hadda dhammaanaya ayaan ka baxnay magaalada muqdisho magaalada baydhabaan joognay toddoba-iyo toban maalmood dadka heshiiska soo gala anaa ka mid ah meeshaas heshiis furfuran kama dhicin qolo dayaarad xamar ka raacday hoteel dhiraada horyaal ku degtay meesha maxbuus ku ahaa toddobai toban maalmood hal hoteel ayaan ku jirnay qofna nooma soo geli jirin qofna bannaan noogama bixi jirin horta qolada dhehaysa heshiis siyaasadeeda magaalada baydhabo ka dhacday afartii eh, february sanadkan waxaa baydhabo ka dhacay wax laisku hoosgeliyey ahaayeen mooye heshiis siyaasadeed kama ahaen waxaa space la siiyey madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo maaragtay eh, eh, qorshihiisii waktigaas ahaa inuu maanta eh, wix uu wado oo oo fuliyo gobollo kale ku mashquulay maantu koonfur galbeed soo gaaray maantadii heshiiskii la soo gaaray oo oo oo oo beenbeenta ahaa la fulin lahaana waktigii koonfur galbeed uu ka shaqeyn lahaa iyo doorashadii obereshinka isku soo aaday cabditaar xasan cali oo ah murashax u taagan qabashada xilka madaxtinimo ee maamulka koonfur galbeed ayuu ahaa mucaaradka maamulka koonfur galbeedna qeyb ka ah oo eedeyn u jeedinayay qaar ka mid a ah xubnaha mucaaradka maamulka koonfur galbeed uu ku eedeeyey inay ishoristaag ku sameynayaan dagaalka al-shabaab lagula jiro iyo deegaanada koonfur galbeed in dib u xoreyn ay ka bilaabato gacalkala lumiyo geedgeed ka baxay godingodin ku taal gadowya isku maran gacalkala lumiyo geedgeed ka baxay godingodin ku taal gadowya isku maran geelgeel la jira ku baxay gulufguluf ku tegey gigya gigisbedelay waa hagaag saaxiibayaal mar kale kulanti haboon ayaadi leenahay haddii aynu eegno markana mucaaradka puntland ayaa waxa ay sheegeen in madaxweynaha maamulkaasi uu wado kicin dadweyne sidoo kalena uu qorsheynayo in muddo kororsi uu sameysto waxay kasoo horjeesteen abaabulka madaxweynaha uu ka wado magaalada garowe iyadoo ay ku eedeeyeen ciidamada oo mushaar la-aan ay hayse qaarkood in uu ku bixinayo si loo barobagaano mucaaradka iyo sidoo kale dadka sida uu u kicin lahaa oo mucaaradka iyo dadka uu iskaga horkeeni lahaa dalada mucaaradka puntland ayaa maanta war ka soo saartay damaca madaxweynaha maamulka puntland oo ay ku eedeeyeen inuu qorsheynayo inuu muddo kororsi sameysto raxmaan raxiim dallada mucaaradka puntland war murtiyeed dallada mucaaradka puntland waxay u taagan tahay qabsoomidda doorashada ee puntland ay wajahayso xilliga kala guurka ah ka degidda iyo ka wacyigelinta bulshada khataraha amni iyo maraan habaabinta siyaasadeed sidoo kale dalladu waxay u taagan tahay ilaalinta iyo ka shaqaynta bedqabka iyo wadajirka bulshada naf iyo maalba dallada mucaaradka puntland waxay bulshada la wadaagaysaa khatarta iyo marin habaabinta joogtada ah ee sidii looga bartay xukuumadda wakhtigeedu dhammaadka yahay ay dadka puntland uga weecinayso waaqica jira iyo tubta toosa waxaa maragmadoonto ah in in madaxweynuhu xiriir la samaynayo deegaanada kala duwan ee puntland isagoo ka codsanaya inay taageeraan khudbadiisii caalwaaga ahayd isla markaana uu ku bixinayo kharash qabashada shirar uu bulshada isaga horkeenayo taasoo ay ka dhalatay hadallo xanaf leh oo hawada ay isu marinayaan bulshada magaalo ku wada nooli halka taa beddelkeeda ay mudnayd inuu ku bixiyo mushaaharaadka shaqaalaha iyo ciidamada mushahar la'aanta ah muddada dheer sidoo kale madaxweynuhu wuxuu maalmahan ku howlan yahay abaabul ciidan si uu dagaal dalka u geliyo waxaana taas caddayn u ah shirarka joogtada ah ee uu ka wado talisyada ciidanka sida taliska ciidanka daraawiishta ee konton afraad la kulanka saraakiisha ciidamada ugu sarraysa gaar ahaan kuwa howlgelinta u qaabilsan iyo kuwa uu sida gaarka ah ugu kalsoon yahay abaabulka colaadda uu ka wado madaxweynuhu waxay dadka reer puntland xasuusinaysaa dagaaladii uu ka riday boosaaso iyo garowe kuwaasoo geystay khasaare aan weli laga soo kaban waxayna arrintan maragmadoonto u tahay sida madaxweynuhu u doonayo inuu xukunka ku joogo qori caaradiis muddo kororsina uu ku xalaalaysto waxaan ku kalsoonnahay in kala qaybin bulsho iyo xukun maroorsi toonna aanay ahayn dariiq lagu najaxo oo ay tahay horseed guuldarro iyo fashil siyaasadeed waana waddo maristeeda horey loo soo tijaabiyey oo aan la mahadin dalladdu waxay bogaadinaysaa soona dhowaynaysaa baaqyada ka soo yeedhaya waxgaradka puntland ee mas-uuliyadda iyo fariinta wanaagsan xambaarsan dhalladdu waxay dadka reer puntland ugu baaqaysaa inay ilaashadaan midnimadooda wadajirkooda iyo dowladnimadooda kana digtoonaadaan wax kasta oo waxu dhimaya sidoo kale waa inay xoojiyaan amniga ilaaliyaanna xasiloonnida deegaanada puntland dhalladdu waxay garowsan tahay in dowladda imaaraadka iyo puntland uu ka dhexeeyo xiriir soo jireen oo taariikhi ah waxayna bogaadinaysaa taageerada ay puntland siiyaan waxaanse ka digaynaa in ciidanka b m b f oo ay gacanta ku hayso loo adeegsado caburinta shacabka iyo awood maroorsi eh, waxaana aad uga xunnahay inay ka qayb qaateen dagaaladii boosaaso iyo garowga ka dhacay laguna waxyeeleeyey dadka shacabka haddana loo diyaarinayo inay ka qayb qaataan dagaal hor leh waxaa warmurtiyeedkan soo saaray eh, xubnaha dalladda mucaaradka uu ka mid yihiin kow urur siyaasadeedka mideeye urur siyaasadeedka horseed urur siyaasadeedka shaqaalaha urur siyaasadeedka dhallinyarada madasha siyaasadda puntland xubin ka mid ah hadalada mucaaradka puntland ayuu ahaa oo ka warbixinayay damaca madaxweynaha maamulka puntland uu ku doonayo inuu muddo kororsi sameysto oo ay ku eedeeyeen markana haddii aynu eegno waxaa magaalada muqdisho lagu aasay allah u naxariistay abwaan xasan gareyd oo ka mid ahaa waanada soomaaliyeed ee sida weyn loogu yaqiinay bulshada soomaaliyeed dhexdeeda waxa uu ahaa mulaxan iyo sidoo kale muusikiiste iyadoo uu sidoo kale abwaanku uu in badan ku jiray bahda fanka abwaan xirsi dhuux oo ah guddoomiyaha golaha abwaanada soomaaliyeed ayaan wax ka weydiinay taariikhda abwaan xasan gareed inaa lilaahi wa inaa ilayhi raajicuun ilaahay ha naxariisto xasan sibriye afrax xasan gareed xasan gareed waxa aan ka aqaano hadda intii aan fanka ku jiray waa aqaanay waa fanaaniintii ugu horreeyey ee soomaaliya waxaa la dhigi karaa gruubka ugu horreeya gruubka ku xigay inuu yahay jeclahay waa xamiistaha ninka raggii ugu laxamada badnaay waa fanaaniinta ugu waaweyn muxuu ahaa hadda dalka caanka ka ah inta badan laxamadooda ninka sameeyey oo ay kamid tahay hibanuura oo maryan masal ku jirto oo muxuu ahaaye yani maandeeq ku jirto oo ku jiro magool ku jirto oo fanaaniin badan yani inta badan muxuu ahaa laxamada inta badan sameeyey ragga heesaaga sidaas oo kale heese badan codeeyey sidiisa kale waa nin farsamo ahaan nin kabanka tuma laxankana sameeya waxna mateli karaa marka xasangareed doorka uu fanka soomaaliyeed ka soo qaatay waa door ay iga fiican yihiin inay sii sharaxaan raggii hawsha la bilaabay oo saciid xarawo iyo ay kamid yihiin cabdinuux yuusuf hase yeeshee anigu xilligii aan bartay iyo maanta inta ka dhexaysa in kaalin mugle uga jiro wahay fanka soomaaliyeed ee korintiisa iyo muxuu ahaa kobcintiisa iyo horumarintiisa aad iyo aad u run ahaantii muxuu ahaa marka lasoo qaado la xamayste afka ugu horeeya qofka bini aadanka warka uu soo qaado wuxuu ahaa xasan gareed ugu badnaa intaasaan ka aqaana insha allah taarikhda u dafanka soo galay isagana ma aanan weydiin waa meeshaan kaaleeyahay saciid xarawo iyo ay su-aalahaasi ku fiican yihiin laakiin heesaha uu la xameeyey waa fara badan yihiin waxaan kaaga soo qaban karaa heesa laaleys oo ay hibanuura qaado yani intaasaaba muxuu ahaa heesaas kaliya dhadankeeda a bulshada soomaaliyeed ku filan muxuu ahaa run ahaanti marka heesaha ay hiba qaado o dhanna isagaa sameeyey inta badan isagaa sameeyey magool heese badan ee qaado isagaa sameeyey waxaase hadda muxuu ahaa xaalalow kuu doori lahaa laalais dusheed iyo laag iyo xarar dheer laangabay ku taaleeloonayaan dabayluhu waa gartay abwaan ugu dambeyntii marka ma fanka unbuu ka shaqeyn jiray horumarintiisa mase ruwaayadahana waa uu samayn jiray xamada inta badan ba ruwaayadaha loo samayn jiray oo ruwaayadda marka la diyaariyo qofka abwaanka ama halabuurka ah markuu ereyada qoro oo sheekada qoro heesaha gaar baa loo qoraa xiisaha marka loo qorana waxaa kow ka howlgala ninka la xamiistaha oo codka u samaynaya riwaayadda markii ninkaas ou codka diyaariyo kabacdiyaa loo yeeraa heesaaga si ay uga xafidaan ee codka markay heesaagu codka xafidaan ayaa haddana muusikiisa u ka xafidaa muusika marka la xamiistaha noocaas waa shaqadiisu abaan xirsi dhuux oo ahaa guddoomiyaha amaba ah guddoomiyaha golaha abwaanada soomaaliyeed ayuu ahaa oo ka warbixinayay taariikhda laho naxariistay abwaan xasan gareed oo muqdisho lagu aasa maanta gaf loogu sixiyo godob godob dhashiyo talawada guracan waagaag saaxiibayaal qaybii ugu dambeeyey barnaamijka xog waraysi ayaad degeysanaysaan markana waxaad ku soo dhawaataan xubintii kalamaan wiilkaygiiow hee ii soo tiri isbitaallada magaalada ku yaala soomaali sudaneys kow bes allaahu akbar war meeqaa tabeelaan laamiyada ku arkaayay aabba matayaad rabtaa mise tabeelle tayo allay leh haba u labayn somaali sudaneys somaali sudanes hosbital s s h brimer wolod waa bangi kula socdoo beesa ku hayee biilasha ku dhiib waddani maxay kula tahay xalka soomaaliya afari nusafadaan war adna midnimada soomaaliya waa muqadas adna maxay kula tahay now war annagu horanu goonee aqoonsi baanu doonayna adna habartayni ninkii aroso adeerkayna leewaaye war adna maxay kula tahay dowlad dhexe oo sal adag oo adna yaa minay xamar xisaab ku jirin waxaan dhihi karaahe adna maxay kula tahay boowe Ah, federaal inaa adeeray adiganaqoondada dumarku waa geedka go'an war bal dadkan eega oo xaggeen loo kala socdaa war maxaad ula yaabaysaa dadku waa kala maane ow duceeyiya allay leedahay war kalamaanay mahankiyo wakhtigu aadmigii hawl ku dhiiradee hadafkiyo walow ay rajadu noo hirgeli doonto kalamaan hunguri kuma rabniyo haybad iyo faane harka galay markii loo safteen hadalka tuuriyayno hindisaha bilowgeeda iyo hilinka mawduuca innagoon hareer marin waddada heli ogaanteenna habka lacanka heesaha markaan dhabu hadaafayno dadka qaar hawada kala socdiyo hirarka moobeelka haf iskaga dhex bayshow la tahay haaba iyo qaade mase oga haraadkiyo dhibkaan hawsha loo maro e ha yeeshee hanbaa jira kaweyn hiigsicaannimo eh hanfadyeelkadiis iyo ninkan hoos warkow dhugane halyeyada micnuhu dhaadhaco hadafka taageersan hambalyada indheer garadka iyo shacabka noo heellan hadiyo jeerna hiilkiyo ducada nala hareer taagan ayaan ugu haliilinoon dartood la harjadaynaahe habeen qura ma dayneen tixaan loo hamuun qabin xeybxeyb la sheegtiyo habarhabar ma joogte haween iyo rag maantaba yaynaanu kala harin war waa iga dalab waa horseed aad iyo abwaan soo halgamay waaye cadow noo heshiiyuu markuu horor u gooddaayo laabta kama hingoodeen sidii aar hamaansadeye bashiir dheere heesaha qarniga kuma halgaadeene waaqlana hargaysiyo berbere kama huleeleene axmed dheere hooyaala gabay hagac ma siiyeene maday waahaliyey nala jiriyo howlkar daacadee cabdullana hiddaha kama tegayo heerka maansadee howdiisa hee iyo markaan hugunka raacsiinno ayuunbay hullaabtii rucbigu naga hadaafaane inkastoo la wada hubo inuu hiba ilaah siiyey hab isaga u gaariyo halkuu shirib la joogaahe haddii eray hannaankiio sharciga lala hareer qaado ama hadafka guud iyo wadada naga habawsiiya dhextuur halisa hawshana qulboo harasa keenaya warhankooda qaar hoos u dhiga shacabka noo heellan ujeeddada humaag iyo intuu hagaya mowduuca isagaa hoggaanka u hayoo hoos ka maamula eh hadal meesha aan qaban ninkii kula hankaag maaga horta guurahe iyo canaan hubanti weeyaane adduunkuna halkii lagu ogaa waa ka haajireye hardan iyo waxaa dhacay ifkaan lama heshiiyaane hal daqiiqo layskuma oggola hansi iyo jiife in markaan af layskaga hanjabo hadal ku soo dhaafiye halis noqotay hawaajadu nafta alla isku haystaahe eh. mar hadduu halyay niman aqiin horay u soo sheegtay eh. maxaan uga hanweynahay adduun heerki waa baaye allayleh maxaan uga hanweynahay adduun heerka waa baaye ow yidhi hareeraha adduunka eh. dabbaa ka holcaaya war dabka maanta ka holcaaya adduunka waxaa ugu xanuun badan ehelka halka qoysa oo isu muuqda oo dabkay kala qaadan jireen aqalladoodii ku gubaya bowma israa'iil iyo falastiin baa hadda ehelka dhigaysaaniin war kuwaas laftirkooda dabka ka baxaya waa caloolxumo kale laakiin anugu hadda waxaan kaala hadlay dabkan ka huraya shabeellada dhexe ee dadka qaraabadaah isku laynayaan ee cadowgu isku diraya si uu ku cimri dheeraysto dulmiga uu dadka ku hayo warheelka aqallada iska gubaya ilaan shabaabaa ka dambeeya wa wax la gubaya haddaad aragto shaqadaa dad baa iska leh war waxaan maqli jira wixii xunba naf iyo shaydaan baa loo tiiriyaahe waayahan dambe wax allaaliy wixii xunoo dhaca shabaab iyo shaydaan baa korka laga saaraa war waxba ma ogidina ehelkan dabka ka dhex socda siyaasad baa ka dambaysa oo log inoo la eymiyo afka yoona idinkaan deerna ilaaheenna fari irsaagad luguba yoona iridlahaskooda own ilaahay nooreebay islaamow halis eymiyoy urbow xildhibaanadu iyo siyaasiyiinta ka soo jeeda shabeellada dhexe bay tagaan inuu kala amiyaan dadka ehelka isdilaya waar maana nimanka kooran siyaasad baa ku jirta iyo bansiinku hoosanku dhiibohayaana oo ehelka isdilaya danta siyaasadooda ku dhex jirtaa maxay tahay war danta ugu weynay siyaasiyiintu ka raadinayaan qaraabadu markay shabaab la diriri lahayd oo deegaanadooda ay xoraysan lahaayeen inay iyagu isdilaan waaye kadibna ay warbaahinta la soo istaagaan xasan sheekh dagaalkii waa ku fashilmay war shabaab dagaalkiisa in xasan ku fashilmo danta ku jirtaahi waa maxay suucadow dalka qabsanaya maahan oo hadda dadka sidaa u fakaraya yay xakumayaanoo berri inay matalaan rabaan wartalow markii foolxuma dhacday eedda qofba dhinac buu la aadaaye shabaab iyo siyaasad markii laga soo tago waxa meesha joogoo isdilayahay waa dad aan kala guuraynin oon kala tegaynin oo dhalasho iyo dhiig iyo degaan ka dhexeeyo berrina waa la sheekaysan doonaa oo colaaddu weligeed ma jirayso kaad maanta qabiil ahaan iyo jufahaan u dilaysaana waa gacantaadii ood jarayso waa kii berri ku hiilli lahaa oo ku anfici lahaa marka warya dhammaantiis solka waxaan kula talinayaa markaad diloo dooc qofla darajo kuma helo dagaal sokeeyana laguma ciilbahe ciil buu kordhiyaa warbow axmedleele waxaan ka maqli jiray jeebada shabaab waa jidhaa madax ku joogtaa war abwaanina geellabaadda kahor wuxuu yidhi allow yaa isgarabsado kollay kalama guurtaane wali kaga leeray mushuraasana nasalaytana hata heshiiye war burka darimee saddexda bilood taallay horta xaggay ku dambaysay maqawda maqashi waxba u qaban bay ahayd war shariifyuu uga tegey war warqadda siyaasiyiinta ka soo baxday xasan iyo xukuumaddiisa looga soo horjeeday sheekh shariif baa ugu horreeyey war anina weliba arafaday dooy i adab leh deer i maduulleh doon i lugun daddhaladiiyaa aynan isdabargoynee ilaahay daawisheenna war calaa kulli xaal cosoble iyo shiikh shariif iyo cali guudlaawe iyo madaxda kaleo deegaanka ka soo jeedda dad kale berri codka ka raba iyo inay xukumaan waxa aad doonaysaan iyo waxa meesha ka socda haysma laha waana kala duwan yihiin baan leeyahay war maxaad ula yaabaysaa ragga tirinaysaan dhiigga dadkay wax ku noqdeen war madaxda deegaanka ka soo jeedda kaba ku tukada ma ku jira aryaha naga joog waaqlow dad badan kabaa ku tukadee war dadkun walaale ee isdhammaa maayo hayaan lankidarkurooge arawaay ino daartiyoha ku guurano dalaalbinaan edejiyo qaramada midoobay guroka dawarsidooade war calaa kulli xaal hadday siyaasiyiin tahay iyo hadday culimmo tahay iyo hadday dhaqan tahay iyo hadday waxgarad kala tahay dadka deegaanka ka soo jeeda waxaan kula talin lahaa dadku hadday dhammaadaan dhirta ma xukumaysaan aryaadhaha samigee cabdullana wuxuu yidhi how nin eedgeela iska ogow iluma dhowrto ilkale nin eedgeela iska og ogow eh. iluma dhowrto ilkaale war kalemaanay war ma haysiine eh. ssc c khaatumo eh. waxaa loo aqoonsaday maamulku meelgaara ah oo federaalka ka tirsan hayay warwalla weyne miyaa isku dhex yaacdeen warbow haddii sc puntland bay ka tirsanayde madaxweyne sayiidani meelgala tashaday war wasiirka arrimaha gudaha fiqi oo hogaamiyaha s c dhinac taagan yahay ayaa ku dhawaaqay s inay maamulku meelgaara ah tahay federaalkana ka tirsan tahay waar balbalyeecab ma ixtiraafkii somalilan baa s c loo leexiyey obow xoojiyaan difaaca oo bashiiruma puntland baa weerar qaadi rabta war laasacaano bannaanbaxa ka socda maamulka lagu dhawaaqay lagu taageerayo waan walla weynay arrinkaasi qarannimada somalilan baa lagu burburinayaae raallina ka noqon mayne muuse bixina waan aqaanay igawalle tanoo kale ma yeelee dowladda somalilan maxaa lagu diidan yahay dadkaygu hadduu tashaday maxaa loo daba socdaa warwaaqal arrintan madaxweyne deli baa lagu xumaynayaa puntland lama aqbali doon doontee kudayo buntland kudayo siday dowladeedu tahay war maamulka ss intay hees ka e samaysanayaan waxay si e kumeel gaara u sii qaadayaan maantoo kalena madaxaana furan war maxaad u xaqiraysaa e ss heese waa leeyihiin miyaadan maqal ss gaabin mayso gadaal u laaban mayso iyo qaar kaloo badan aryaadhaha fiqi iyo firdhiya minay maamul cusub feermeeyeen waa fiiday faadahraalkiye kafarxaya seefoolmaado ow wafiiday faadaraalkiye ya farxayaase foolmaado war kalamaanay geega juugjuugdii langanbaahan malagdoo ani iimbinawya geegama oo dhagansad wartaana madayow doog haddou baxay iyo haddowsan bixinba hadda adaankaa war sugow hayna maday horta muxuu nugu aadaynaya maanagaa u diidnay war maishii baydhabo war ka soo baxay war ma madaxweyne lafta gareena al-shabaab fiiriyey war galagalagdima doonuma gorana war fayl ani siinhaaye oo dhagansad haddii kalanhayna geedaga binahay warya yaayaa kugu dhegan warka sooma daysido war maroodu baan habahi balanbaal magarya ayaa madawiine xasan shagaagu xudura digkaari aryamadeeyo xudur miyaan go'doonsanayn booma irku maraymsa dhulka war madaxweyne ma go'doomo mawaalantii war xudur madaxweyne tagay cabdiqaasi kadib ma arkine eh. say wax u jiraan mm, mm, mm, maroodi binaaha bahay basiin aray dawoodu usan igalemeerayso haytaan mahata madawiinaga wujigii lamaad oo dagaalka al-shabaaba bilaawe waana gabalka xudurilea hata digkaari arrintaasana ku bilaawo hay go'doonsanta iyoonay xudur iyoonay koonfur galbeedashal gohongna midhii doonto haajii qamsiinta lakaseeda iyoonay gaaradameerka war ayaalehe war raysul wasaarihii hore xasan cali khayre xudun markuu tegey hadalka hore wuxuu yidhi reebakoole hadhow waaga marti sii watay hadhow waaya siinta faraxsitiina dabadeedna madowee heesay wuxuu yidhi owdaneeyow dawlid baan ahaane owdaneeyow dawlid baan ahaane war ahanal waaqlo walmooshidii laasaanod unun hasiin kutabna isina kutabteena galan masiinka jarto geegi waliba hudur lifagaayitan alsheegas meetoo kale baalyaalo liley lankii huraa huro hubugda asalo ee eh, lankii huraa huro hubugda asaloy buug buug buug buug aryamadeeyow beriga iska ilawdaya dareenaa galay dadkii berkaasaan dudeen anina ku doorsamee waloo dorong aa la sheegay wereerogdooyo waniini weererogdooyo waniini burbow ninkii madayaha waa ma wuxuu beenin rabaa al-shabaab unug eberkiwe war dareen dhamaaday haa adlablaaga hoos jeey howalaaji maaytay walhun mal sheegne hadhowaw xasanow jibaab maha ayne yamaro hayta war wejigii koowaad ee dagaalku hirshabeelle iyo galmudug weli kama soo dhammaane wejiga labaad ee koonfur galbeed laga bilaabay muxuu yahay waraa waa duusantahe madaxweynuhu hirshabeelle iyo galmudug keliya madaxweyne uma ahee soomaali oo dhana uu yahay kuwaasuna wakhtigoodii waa ka faa'iidaysta waayeen warba wa jubbalandna goormuu wareegahayaa koonfur galbeed markay ama ka faa'idaysta haysta fursadda ama sida galmudug iyo hirshabeelle ay ishaafalatayso ayuu jubbaland u wareegayaa booniga bakoola dhahayaala waanu ku faa'iidaysadaana dhaliyaana goolka war dee gooja caddaana goor muu tegayaa warmaday aan gool iska dhali ama ka faa'iidayso buda warya buda warya kanagsoy afkataasiyeedee aryaa madayow budkaagama aqaane madaxweynuhu markuu naga soo tegayay oon soo sagootinnay waxaan u malayhaynay inuu noo soo laabo doono laakiin hadduusan noo soo noqin muxuu noogu sheegi waayey markay heerihii fandhaal kala dhaceen bataysan ara jarteen warya waan intay garanayeen way dhaaftay galmudug macalaa calbay qaadeen baw hadday wax qabsanayaan in imisa wadaag jooge waradhaha galmudug eh. meeqay lahayd dekadda hobyaan dhisaynaa oo hadda horayntii ma dekadda hobyo kalay noqotay aryadhaha anigu beriga waxaan la warrami la ahay tacsiye badanaa ii taale eh. kow saaxiibkay laxamiistihii weynaay eh. xasan sabriye afre xasan gareed allaha u naxariisto lama eedaday taxobay cumar maxamuudna allaha u naxariisto saddex lamada dhinace qaraabadaydana intii ka dhimatee isaga dhimatay allaha u naxariisto dhaawacana allaha caafiyo inta soo hertana walaalta geesinimada allaha garansiiyo war allaha u naxariistee xasangareed laxamada cajiibka ahaa ee lagu xasuusan doona waxaa ka mid a ah, hooyo ilaanta adduunyadu hubaashi haliskama baxdeeno war allah u naxariistee xasangareed laxamadiisa lama koobi kale hadda qayla la'aan sida ma isku qablaa mise waa qasanaa aryaadhaha marxuum lama xantee dembigiisa allaha dhaafe dumarkowka ka tegayo eh. daa'imada eh. dadka iyo dalkaba samir eh. allahayow ka deeqsi allahayow ka deeqsi fariimahaasi iyo xubintaasi kalamaan waxay u dambeeyeen barnaamijkeena xog waraysi barnaamijka waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah siciid cali farsamada sheekeeya ka qaabeynaya caawa barnaamijka mid lacayna ku kulmi doona saaxiibayaal nabadgelyo dalkeen i dadkeen diinteen furqaan ii duunyada nool dawliin bahnay waldaneeyaw dawliin bahnay ah waldaneeyaw dawliin bahnay dalkeen ii dadkeen diinteen furqaan ii adduunyada nool dawliin baanaay waldaneeyow dawliin baanaay dalkeen faylahaw daa'inkay nasiiyi dabeelis isgoobshe walinku doorsadaan dahabko eleentiis dhalanka kaduugun lamba dareeraw daldaladaaw dawlii umbaahna waldaneeyaw dawlii umbaahnaay waldaneeyaw dawlii umbaahnaay deenkahayti malaa'ikii deebalaaye odowkoo daldalaaw dubadubadow karsadaaw sunkana kadeedii dawliin baanaay waldaneeyaw dawliin baanaay waldaneeyaw dawliin baanaay baddii deenka hayti malaaykide balaayi odowkoo daldalaaw dubudow karsadaaw sonkorkadeedi dawlii umbaahanaay waldaneeyaw dawlii umbaahanaay waldaneeyaw dadkan qulqulaaw dalko kaled nguuraab dareeraw dhammaadeen dugaga'aami dawliin dawliin bahnay ah waldaneeya dawliin bahnay dadkan qulqulaaw dalko kaled nguuraab dareeraw dhammaadeen dugaagga aamidowliinbaanay waldaneeyaw dowliinbaanay waldaneeyaw dowliinbaanay oh, awlaadun daleelo darbega iifidaaya daroogaysini baaburkii dareeraw dugoobsadaayan dugsiin baahanaay waldaneeyaw dawliin baahanaay oh, waldaneeyaw daleelo derbaga diifadaaya daroogaysii baaburkii dareeraaw dugobsadaayan dugsiin baahalaaya waldaneeyaw dugsiin baahalaay waldaneeyaw dawliin baahalay dalkeen burburay duroway rafaadi dudoomiya aboorkii daaro kudheeri qabuuro kaduugu dadkii lafaashi daleelayalan dawliinbahay waldaneeyaw dawliinbahanay ah waldaneeyaw dawliinbahanay dalkan burburay duroway rafaadi dudumiya aboorkii daaro ku dheerin gabuuro kaduugun dadkii lafaashay daleelyalan dawliin baahanaay waldaneeyaw dawliin baahanaay ah waldaneeyaw dawliin baahanaay dalkeen burburay dudumay halaawe qashinkood dabaalaw daacuunkasheenaw dawliin baahnay waldaneeyow dawliin baahnay oh, waldaneeyow dawliin baahnay dardarti rasuulkii shareecadeen diinte layska dhega daboolaa hagga la duugaw dawliin baahanay waldaneeyaw dawliin baahanay dardarti rasuulkii shareecadeenna diinte layska dhega daboolaa haggala duugaw dawliin baahnay waldaneeyow dawliin baahnay ah waldaneeyow dawliin baahnay dayartaan fiiri degasho karooraan meelu dawarsadaaya karlaan dareeran dawliinbahay waldaneeyaw dawliinbahay ah waldaneeyaw dawliinbahay dayarteena fiiri deginsho karoore meelo dawarsadaya karlaan dareeran dawliinbahaye waldaneeyo dawliinbahaye